alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilman yanfacuna wala tajcal maa callamtana wabaalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin axdulikhwa wuxuu soo naqliyey ishkaal ku saabsan aayadda allah u yidhi waqad nasla calaykum fi lkitaabi an ida samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustahza'u biha fala taqcuduu macahum xataa yakhuuduu fii xadiisin hayri masale aynu soo naqlinnay oo culamada qaarkood ay ka deliishadeen cidda markaa asxaabu dalaalka ama arbaabu shubuhaadka inaan lala fadhiisanin ay ka deliishadeen aayadda ayaa wuxuu yidhi dadka qaar baa waxay yidhaahdeen aayaddu waxay ku saabsan tahay markay kufri dabaalanayaan ama aayaadka ilaahay ku dheeldheelayaan laakiin xaaladaha kale ma soo gelayaan sidaas aawadeed markay cilmi sheegayaan ma soo gelayso jawaabtu waxay tahay adilada masalada loo deliishaday ma aha aayadda keliya adilo kaloo badan bay culammadu u deliishadeen aynu bacdi ka mid a sheegnay uu ka mid yahay xadiiska sheegaaya saxiixaynka idaa ra'ayta aladiina yatabicuuna maa tashaabaha minhu faulaa'ika aladiina sama allahu faxdaruuhum uu ka mid yahay xadiiska nabiga sala allahu aleyh wasalam isaguna sheegaya masalu jaliisi saalix waljaliisi suu ka xaamil miski wa naafikhi ilkiir markaa ruuxa markaa lunsan ama ruuxa xun fadhiga lala fadhiisto in lagu dhibaatoonaayo ayuu si caama u sheegayaa yacni misaalna waa loo yeelay oo ninkii markaa buufimada dabka buufinaayey yani marka ayaa lagu metelay wanaafiqu lkeeri ima an yuxriqa siyaabaka wa ima an tajida minhu riixan khabiisa yacni mar walba dhibaata kaasoo soo gaadhaysa kaasoo kaleu la mid yahay xadiiskaasina saxiixu ku sugan yahay waxaa ka mid ah xadiiska kale tirmidi wakhayruhu soo wariyeen almar'u calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalilu saddexda xadiisba waa sheegnay waxaa ka mid ah adiladay culammadu u deliishadeen xadiidka ku saabsan man samica adajaala falyanaa canhu man samica addajaala falyanaa canhu man samica adajaala falyanaa canhu riwaayada markaa imaam axmed musnadka ku soo wariya saddex goor ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ku celinaya fawallaahi ina arajula layaatiihi wahuwa yaxsabu annahu mu'minun fayatabicu lima yabcasu bihi min ashubuhaat xadiiskuna waa xadiis saxiixa weeye ahlu ahlucilmiguna waa ka deliishadeen bidaca inaan markaa la dhegaysan oo aan waxba markaa laga maqlin oo aan cilmi laga qaadan qadiiman wa xadiisan culammadu waa ka deliishadeen xataa culammadii hore mutaqadimiinta ahayd baa ka deliishatay marka laga tago culammada mucaasiriinta ay ka deliishaday sida ibnu cuthaymiin wakhayri culammadii hore mutaqadimiintaha laftoodu waa ka deliishadeen oo ibnu batata alcukbari kitaabkiisa alibaana wuxuu ka dariishanayaa ahlulbidaca fogaanshaha laga fogaanayaan waxba laga qaadanayo laga dhagaysanayn xadiiskaas uu soo deliishaday xadiiskaas ayuu soo dariishaday majaalista qaarkood baa wejulistidlaalka culammadu ay ka deliishanayaan aynu caddaynay oo inay tahay waxa weye cumuumulcilla ay ka deliishanayaan yacni cilladu inay caamo tahay yacni xukunku mar buu wuxuu noqdaa xukun khaasa laakiin cilladu caamo tahay marna waxaa dhacdaa inuu xukunku caam yahay oo cilladu khaaso tahay waxaana la yaqaanaa qaacidadu inay tahay xukunku inuu cillada la wareegaayo joogitaan iyo maqnaanshaba alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadaman hadday cilladu caamo tahayna xukunku wuxuu noqdaa caam buu la noqdaa hadday khaaso tahayna khaas buu la noqdaa waqad tukhasisu waqad tucamimu liasliha laakinaha laa takhrimu cilladu hadday tahay cilla caama xukunkuna wuxuu noqonayaa xukun caama xukunkuna wuxuu noqonayaa xukun caama buu noqonaya waayo xukunka cillada la wareegaayo xukunka ayaa cillada la wareegaayo marka sababta loo yidhi waxa weeye dajaal haddaa maqashaan ka fogaada waxa weeye ma arrin tacabudiya ah, mise waa arrin macquululmacnaa maye waa arrin macquululmacnaa yacni waxa weeye hadduu macquul yahay ma arrin dajaal ku gaaraa mise waa arrin aan dajaal ku gaarahayn may waa arrin aan dajaal ku gaar ahayn oo waa maxay waa inuu shubahaad wax luminaysa u saaxiib yahay xadiiska laftiisaana tilmaamay fawallaahi ina arajula layaatiihi wahuwa yaxsabu annahu mu'minun fayatabicu lima yabcasu bihi min ashubahaat marka shubahaat mudilla inuu u saaxiib yahay ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamaya waana nooca marka la yidhaahdo cilladu inay mansuuso tahay culammadu ay ku sheegeen oo min baabi aliimaa watanbiihi cala alcilla ay ku tilmaameen mar hadday cilladu caamo tahay cid kastoo shubahaad mudilla u saaxiiba in laga fogaado aan la dhegaysan oo laga durko laga dheeraado ayaa xadiidka laga qaadanayaa siday ahlucilmigu markaa uga daliishadeen adilo kale oo culammadu u daliishadeenna waa jirtaan aayadda lafteeda haddaynu u nimaadno waqad nazla calaykum fi lkitaabi an ida samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustaaza'u biha falaa taqcuduu macahum xataa yakhuuduu fii xadiidin hayri yacni waxaynu sheegnay aayaadka gaalada ku soo degay ama kufru akbar ku soo degay inay ahlucilmigu u deliishadaan bima duuna dalik inuu nasiib ku leeyahay inay u deliishadaan waa sababta ay culammadu ugu deliishadeen aayaadkan xukunkee gaalada ku soo degay waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun iyadoo markaa nebiguba sheegay inay gaalada ku saabsan tahay xadiiska imaam axmed soo wariyey hiya fi lkufaari kulluhaa oo sanad saxiixa calaa shardi shaykhayn ku asaxay imaam maxamedna musnadka ku soo wariyey ayaa haddana waxay u deliishadeen cidda la timaada alxukmu bikayri maa anzala allah oo siday ula imanayaanna siday gaaladu ula imaadeen oo inay jaaxidiin xukunka ilaahay ku yihiin ama allah ay ku been abuuranayaan aan ahayn ee ay ula yimaadaan markaa camalka inay markaa ka waafaqaan oo mukhaalafa sharciya ay samaynayaan walow ictiqaadkii markaa haba ahaado markaa mid jire inuu nasiib ciidka ku leeyahay dabeedna sidaa asaabtaa aawadeed ay u yidhahdeen kufrun duuna kufrin ay yidhaahdeen asal ahaanna waxay ku soo degtay kufrul akbar bay ku soo degtay oo ay markaa ku saabsanayd waata sheekh maxamed kitaabu tawxiidka ku odhanaayo yacni marka alsaxaabatu kaanuu yastadiluuna bilaayaati alatii nazalat fi shirki alakbari cala shirk alasghar saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam aayadaha ku soo degay shirkulakbar waxay u deliishan jireen shirkulasqarka ay u deliishan jireen shirkulasqarka amsilo badan baana jirta sida waxa weeye cabdullaahi bn mascuud baa ugu deliishaday wamaa yu'minu aksaruhum billahi ilaa hum mushrikuun markuu ka gooyey khaydkii markaa haweenaydiisu ay xidhnayd oo iyadoo shirkul asqara ah aayaddan uu akhriyey siduu xudayfe laftiisu u deliishaday oo uu yidhi markaysaa markaa isaguna saas si laegu ka gooyey qof yacni markaa isaguna tamiime ama qardhaas xidhnaa dabeedna aayadda u deliishaday wamaa yu'minu aksaruhum billaahi ila hum mushrikuun sida cabdulaahi ibnu cabbaas laga soo wariyey falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun inuu markaysaga u deliishaday yani marka lowlaa hadihi lkulaybatu la ataana lusuus iyo waxyaalaha la midkaa uu deliishaday sida waxa weeye cabdullahi ibn mascuud laga soo wariyey inuu u deliishaday markaysaa alxarif bikayr illaah ou yidhi markaysaa la an axrifa billaahi kaadiban axabu ilaya min an axrifa bikayrihi saadiqa yacni waxa weeye amsiladaasi waxay markaa tahay qaacidada uu sheikhu sheegaayo tusaalayaasheedii wax ka mida ayay markaysa waxay noqonaysaa marka waxayna culammada qaarkood markaa yidhaahdeen sida marka waxa weeye kutubta tafaasiirta qaarkood ay qorayaan yani kullu aayati nasalat fi lkufaari fa inha tajuru bidayliha calaa cusaati almuslimiin aayad kasta oo gaalada ku soo degtay dabada waxay ku jiidanaysaa muslimiinta kuwooda cusaadda saas aawadeed baa aayaddan lafteeda culammadu marka ay yidhaahdeen yacni iyadoo gaalnimo ay ku saabsanayd iyo cidda gaalowday haddana markaa culammadu waxay ka daliishadeen bidaca inaan marka waxaa lala fadhiisan waxna laga dhegaysan ama arrinka ku saabsan waxa weeye wakhtigay kufriga iyo istihzaaga samaynayaan bay ku saabsan tahay ee wakhtigay markaa cilmiga sheegayaan kuma saabsana ahlubidacu markay cilmiga sheegayaan laftooda waxay dhex gelinayaan waxyaalo bidacoodii ay ugu doodayaan oo shubahaadkoodii markaysaga ah oo ay mar nusuusta qaarkood taxriifinayaan oo macnaha beddelayaan oo wakhtiyada qaarkood markaa nusuusta qaarkood ay qarinayaan nusuusta kullidiga ah way qarinayaan oo bidcadooda ka hor imanaysa waxay ku samaynayaan ima layi ima icraad labada mid ahaan bay ku samaynayaan wain talwa aw tucridu fa ina allaha kaana bima tacmaluuna khabiira labada dariiqay kula dhaqmayaan nusuusta waxa weeyaan ima allayi wa ima alicraad layigu waxay tahay waa qalloocinta ay qalloocinayaan nusuusta marka waxa weeye oo meel kale ay u leexinayaan oo taxriifinayaan waa layu acnaaqi nusuus yacni marka waa inay nusuusta markaysaga marka ay leexiyaan oo u qalloociyaan muraadkoodiiyo waxay iyagu doonayaane markaysa markaa ay rabaan ee bidacooda ah oo ay yidhaahdaan muraadka looga jeedaa waa sidan iyo sidan oo taxriif weeye taxriifka nusuusta la taxriifinayaana waxay shabah ku leedahay waxyaalihii markaysa markaa laynoo sheegay walow markaysa markaa haba ka hoosayse yacni marka waxay noqonaysaa inay markaa shabah ku leedahay ayay markaa noqonaysaa wakhtiyada qaarkoodna nusuusaha qaarkood waa qarinayaan nusuusaha qaarkoodna waa taxriifinayaan oo macaanida xaggeeda ayay markaa doonayaan inay waafajiyaan bidacooda iyo dalaalaadkooda markaysaga inay waafajiyaan sidaas aawadeed bay nasiib ku yeelanayaan walow tamaaman yaani uga sugnaanbe ay noqonayaan nasiibun min hada alwaciid lahum nasiibun yani marka fii hada alwaciid yani waciidkaa inay nasiib ku yeelanayaan sida saxaabadii nebiga iyo taabiciintuba ay ugu deliishadeen jawrkii ugu dariishadeen xukunka lagu samaynaayey iyo dulmiga wakhtiyada qaarkood la samaynaayo ay u deliishadeen aayaadka xukunka ayna yidhaahdeen nasiib bay ku leeyihiin waciidkaas dabeedna sidaas aawoodee ay ku xambaareen bi hada alictibaar kufrun duuna kufrin ma aha aayaddu inay ku soo degtay marka hore kufrun duuna kufrin waxay ku soo degtay qowm mujaaxidiin ah oo xukunka ilaahay dafiraaya oo waxa weeye allah ku been abuuranaya labada mid walbana waa kufri akbara nusuusta sixaaxa inay ku soo aroortay axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam axaadiista markaa saxiixaynka bukhaariiyo muslim ayaa soo wariyey inay xukunkii yacni rajmiga ku saabsanaa ay inkireen oo fii saxiixi muslim ay ku sugan tahay yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam markii lasoo agmariyey labadii yuhuudi ee wejiga loo madoobeeyey ee la jeedlaayey ee dameerka maqluubka loo saaray ee la fadeexadinaya magaalada lagu wareejinayey ayaa nebiga agtiisa la soo mariyey waa aljaldu wataxmiim watajbiya waa xeer ama qaynuun ay degsadeen oo u dejiyeen yacni ciddii zina ku dhacdaa inay xeerkaa ku qaadaan xukunkaasoo khilaafsan xukunkii shareecada waxay yidhaahdeen halkii la rajmin lahaa qofkii markaa sinaystay ee guur hore soo maray dhagax kuma dilayno waayo waa cuquubo adag marka si waxa weeye markaa ciqaab dadka laga wada simo la sameeyo waa in xeer la dejiyaa waxay ku heshiiyeen xeer inay dejiyaan ama qaynuun inay degsadaan xeerkay dejiyeen maxay noqotay aljaldu waaltaxmiimu waaltajbiya makaan arajmi jeedal iyo weji madoobayn wejiga wax madow loo mariyo iyo attajbiya dameerka si maqluuba in loo saaro oo wejiga dameerku xaggu u jeeda mooyee xagga dambaa loo jeedinayaayo sida qofku u fuulo markuu fuulayo ee rakuub ka dhiganayo loo saari maayo xagga dameerka markaa ka dambaysaa loo jeedinayaa dhabarkiisuna wuxuu u jeedayaa xagga markaysaga madaxa dameerka sidaa isagoo ah baa lagu wadayaa lagu wareejinaya lana garaacaayo magaalada oo la fadeexadinaya xeerka noocaasay degsadeen waa xeer caam ah oo qof kasta oo markaa sinaysta oo guur hore soo maray lagu qaadaayo oo lagu beddelay yacni markaa meeshii rajmiga marka waxa weeye tan noocaasi yacni markay sidaa yidhaahdeen rajmigii way inkireen nebiga markii la soo agmariyey labada qof ee markaa yuhuudda ah ee sidaa lagu samaynayo wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ahaakada tajiduuna fii kitaabikum war kitaabkiinni towraadeed ma sidaasaa ku haysaan nebigaa weydiinaya nabiyullaahi muxamed sala allahu aleyh wasalam waxay ugu jawaabeen sida saxiixu muslim ku sugan qaaluu nacam waxay yidhahdeen haa wahada hada cala allah waa allahoo lagu been abuurana allah haddii lagu been abuurto si badheedhana laba iskuma khilaafsana inay gaalnimo tahay yacnii laba muslimiinta ka midii iskuma khilaafsana inay gaalnimo tahay yani iskuma khilaafsana suurada kale waxay tahay taasi waa iftiraac cala allah waa inay xadka laftiisa rajmigu inuu tawraad ku yaallo inay inkireen iyaduna bukhaarigay ku sugan tahay inkaarkay inkirayaan bisarfi nadar culammada tilmaantay uma baahna inaan aho ibnu jariir baa sheegay iyo ibnu jawsi baa sheegay iyo ibnu kasiir baa sheegay iyo jasaas baa sheegay iyo yacni ibnu cabaas baa sheegay waxa weeye yaga laftoodii baa markaa nebiga ku yidhi oo hadalkan u sheegay fii saxiix albukhaari waxaa ku sugan nebigu inuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam tajiduuna fii kitaabikum arajma war kitaabkiinna towraadeed rajmi ma ku haysaan qaaluu laa najidu fiiha shay'a saxiixulbukhaari bay ku sugan tahay nebi muxamed bay ugu jawaabayaan saas aawadeed bay culammada muxaqiqiintu yidhaahdeen labadii yuhuuddu la timi ee kufriga loogu xukumay masalada xukmiga aawadeed ciddii la timaadda ee muslim ahaan jirtay way ku gaaloobaysaa si iyaguba ugu gaaloobeen imaa juxuud xukmi sharciga la inkiro walow xukmi waaxida ha noqdo wa imma iftiraa'a allah loogu been abuurta camdan yacni labadaa marka waxa weeye ciddii la timaada waa ku gaaloobaysaa labada mid walbana wax khilaafoo ku jiraa ma jiro inay gaalnimo tahay marka waxa weeye haddii ficilkiisa markaa laga waafaqo oo furuucda camaligaa wax ka mida yacni lala yimaado in lagu khilaafo yacni markaa shareecadii aan xaaraan la xalaalayn oo xalaal lagu sheegin xalaalna la xaaraantinimayn ilaa haddii xalaal la xaaraantinimeeyo ama xaaraan la xalaaleeyo laba iskuma khilaafsanaa waxay la mid tahay kuwaynu markaa sheegnay hadda maaragtaa yacni waxa weeye camalka markaysagaa keliya haddii laga waafaqo laakiin aan markaysagaa lala imanin ashyaada ay la yimaadeene iyagu marka ictiqaadkii buriyey ayna aan lala imanin nasiib buu waciidka ku leeyahaa la yidhi waana kufrun duuna kufrin aayadihii waa loo daliishanayaa laakiin iyadoo aan la odhanayn tamaaman iyagay la mid yihiin laakiin waxaa la odhanayaa nasiib bay waciidka ku leeyihiin nasiib bay waciidka ku leeyihiin yacni saasaa la odhanaya saas aawadeed bay culammadu khawaarijta ugu dhaleeceeyeen inay markaa aayadahan ku xambaareen kufri akbar iyadoo wixii yuhuudi la timi laftiisii ay cidaan la iman ay ugu xukumayaan kufri akbar oo ay ku gaalaysiinayaan laakiin ma diidana nasiib waciidka inay ku leeyihiin cabdulaahi bnu cumar markuu leeyahay sida bukhaariba saxiixiisa ku soo arooriyey asarkiisa xaafid ibnu xajarna uu tilmaamay inuu markaa waxa weeye mucallaq ahaan buu bukhaari ku keenaye takhliiqu tacliiqa inuu marka waxa weeye saxiix yahay oo sanad saxiixa ku soo arooray uu tilmaamayo waxaa la yidhi ibnu cumar siduu khawaarijta u arkayey kaana yaraahum shiraara alkhalqi wayaquul inahum intalaquu ilaa aayaatin nasalat fi lkufaari fajacaluuha fi lmuslimiin bukhaari baa soo aroorinaya asarka cabdulaahi bnu cumar oo culammadii saxaabada ka mid a hadda maaragta isagoo mucallaqoo majzuumu keenaya isagoo mawsuuloo sanadkiisu xidhiidhsan yahayna yacni culammadu waa saxiixiyeen waana saxiixun cinda bukhaariyi wakhayrihi wuxuu u arkaayey khalqiga inay ugu shar badan yihiin wa yaquulu inahum intalaquu ilaa aayaatin nasalat fi lkufaari fajcaluuha fi lmuslimiin waxaanu odhan jiray yacnii nimanka khawaarijtu waxay u tageen aayado gaalada ku soo degay markaasaa muslimiinta ay ku duldejiyeen yacani cilladii muxuu ka dhigay aayadihii gaaladay markaa muslimiinta ku dejiyeen ma diidana nasiib buu waciidka ku leeyahay in la yidhaahdo haddii wax shabah ku leh oo tamaaman ficilkoodii aan ula mid ahayn haddii lala yimaado in loo deliishado mana diidana haddii wixii ay la yimaadeen tamaaman loola yimaado waxaan waxba kaga bedelay in aayado gaalada ku soo degay loo deliishan karo markaa muslimiin laakiin wuxuu tilmaamayaa iyadoo markaa ficilku aanu ficilkii ka duwan yahay oo manaadkii lagu gaalaysiiyey ama cadaabka loogu goodiyey iyo waaritaanka ay ku waarayaan aan laftiisii lala iman in lagu duldejiyo oo la yidhahdo tamaaman xukunkii oo dhammaystiran bay qaadanayaan tay khawaarijtu sameeyeen taas weeye oo kabaa'irtii bay dadka ku gaalaysiiyeen dembiyadii waaweynaa waaweynaayee gaalnimada ka sokeeyey yadaan la xalaashan oo xalaalnimo loo caqiidayn bay ku gaalaysiiyeen sidaas aawadeed bay culammadu markaysaga ugu dhaleeceeyeen cabdulahi bnu cumarna kaana yaraahum shiraara alkhalqi wayaquulu inahum intalaquu ila aayaatin fi lkufaar fajacaluuha fi lmuslimiin marka kutubta tafaasiirta yacni markaa horaysiyo dambaysaba markay u nisbaynayaan oo leeyihiin aayaddan itlaaq in loo qaato oo mas'aladan tafsiil la'aan lagu gaalaysiiyo waa caqiidatu alkhawaarij yacni khawaarijtaa sidaa yeelay khawaarijna u nisbaynayaan waxaa loo baahan yahay inaad fahantaan loo baahan yahay iyadoo loo deliishanaayo oo la odhanaayo ciddii markaa waxa weeye cid shabah wax kuleh la timi laakiin tamaaman aan ula wada iman nasiib bay ku leeyihiin la odhanaayo loona deliishan karo laakiin waciidkoo dhammaystiran laguma wada dejinayo mawdicanna waxaynu leenahay yacni waciidkoo dhammaystiran ayaan lagu dejine dee nasiib buu waciidka ku leeyahay culammada u deliishanaya ay ugu deliishanayaan masaladuna waa masalo adillo kale yacni markaa le bacdi ka midana aynu tilmaannay bacdi ka midana aynu markaa tilmaannay ahlucilmiga qaarkoodna ay markaa soo naqliyeen ijmaacyaba soo naqliyeen oo baqawi wuxuu odhanayaa saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam iyo taabiciintii iyo ahlu sunnuhuba waxay ku ijmaaceen yacni markaa calaa bukdi lbidac wa cadaawatihim wa hijraanihim ijmac buu ku soo naqlinaya alimaam albaqawi yacnii culammadii hadday tahay saxaabo iyo ahlucilmigii ka dambeeyeyba dhammaan waxay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen nacaybka ahlubidaca la nacaayo lala colloobaayo laga haajiraayay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen marka dariiqii waxa weeye salafku ay mareen fi ahlucilmiga qumani in la raacaa loo baahan yahay laakiin ruuxu waddo inuu iska jeexdo ma aha saarat mushariqatan wa sirta mughariban shataana bayna mushariqin wa mugharibi allah waxau yidhi alam tara ila aladii xaaja ibraahiima fii rabbih an aataahu allahu almulka id قال ibraahim rabbiy aladii yuxyii wa yumiitu qaala ana uxyii alam tara ma ogtahay oo cilmigaaguma ku dhammaaday ila aladii kii intii ka ahaatay xaaja ibraahiima ibraahiim la dooday fii rabbihi tawxiidka rabbigii iyo sha'niga rabbigii iyo diinka rabbigii kala dooday an aataahu allaahu lmulk wuxuu la dooday lian aataahu allaahu lmulka inuu allah mulki siiyey daraaddii ayuu ula dooday nebi ibraahim waa tacliil yacnii nicmada ilaahay buu ka abaalka daraya oo dee ku kibri id qaala ibraahiimu rabbiy aladii yuxyii wa yumiit wuxuu la dooday ibraahim id qaala goortuu yidhi ibraahimu ibraahim rabbiya aladii rabbigay waa kii yuxyii wax noolaynaya oo sha'nigiisu yahay inuu wax nooleeyo wa yumiitu wax dilaya oo sha'nigiisu yahay inuu wax dilo mafcuulkii lama sheegin culamadu waxay yidhaahdaan waa xadfu iqtisaar baa la yidhaahdaa yacnii xadaf ku gaabsi ficliga lagu gaabsanayo loo xadfay mafcuulka weyn cid markaa inuu nooleeyey gaar ah loogama jeedo ciddaayo ciddaasuu nooleeyey laakiin waxaa laga tilmaamayaa sha'nuhu alixyaa'u waalimaata sha'nigiis iyo sifadiisaa waxay tahay inuu waxna nooleeyo waxna dilo xadafka mar waxaa loo qaybiyaa xadfu ikhtisaar wa xadfu iqtisaar xadfu ikhtisaar nooca la yidhaahdaa waa marka shay la doonaayo in la qadaro la xadfo taqdiirkiisana waa loo baahan yahay oo maqsuud weeye xadfu ikhtisaar baa la yidhahdaa ikhtisaaran baa loo xadfay xadfu iqtisaar baa culammadu jirtay yidhahdeen xadfu ikhtisaar waa maxay ficilkii mutacaddigaa sidii laasim loola dhaqmayaayo muraad ma aha hadda markaa isaga ciddaayo ciddaasuu nooleeyey waxaa loo jeedaa sifada ixyaaga iyo imaatada inuu ku sifaysan yaho sha'nuhu alixyaau waalimaata sifadiisi iyo sha'nigiisu wuxuu yahay inuu waxna nooleeyo waxna dilo qaala wuxuu yidhi waxaa odhanaya kii gaalka ahaa ee ibraahim la doodaayey ana uxyii anigaa wax noolaynayo wa umiitu waxna dilaya waanba sifadaydu inaan waxna nooleeyo waxna dilo way tahay qaala ibraahiimu ibraahim wuxuu yidhi fa ina allaha ya'tii bishamsi min almashriqi faati biha min almaghrib fa ina allaha allah ya'tii bishamsi qoraxda ayuu keenayaa min almashriqi xaggay ka soo baxdo bari ah ayuu ka keenayaa fa'ti biha qoraxda markaa keen min almaqribi xaggay ka dhacdo oo galbeed ah ka keen oo markaa waxaweya xaggaa ka soo saar fa buhita aladii kafar fa buhita waxa wareeray alladii kiibaa wareeray kafara gaaloobay wallaahu allah laa yahdi alqawma aldaalimiin laa yahdi ma hanuuninaayo alqawma aldaalimiina duulka daalimiinta ah ee gaalada allah ma hanuuninayo aw kaladii mara calaa qaryatin wa hiya khaawiyatun calaa curuushiha ama ma aragtay kioo kale ama ma og tahay kioo kale mara calaa qarya soo maray meel tuulaah ama magaalo a ah soo maray wuxuu soo maray qaryada wa hiya khaawiyatun walxaal hiya iyadu khaawiyatun ay dunsan tahay ay saakhidatun ay dunsan tahay calaa curuushiha saqafyadeeda korkeeday ku dunsan tahay saqafkii baa dumay oo hoosu dhacay gidaaradiina waa ka daba dumeenoo waa dul saaran yihiin qaala wuxuu idhi ninkii soo maray annaa yuxyii ay kayfa yuxyii siduu u noolaynayaa haadihi tanoo qaryada ah allaahu allah siduu u noolaynayaa bacda mowtiha markay dhimatay dabadeed siduu u noolaynaya fa amaatahu allaah allaah baa isagii dilay oo geeri u keenay mi'ata caamin wa albathahu wuxuu ka yeelay mid markaas sugan oo geerida ku sugan mi'ata caam ama fa labitha waa sugnaaday mi'ata caamin boqol sano meytan xaaluu bakhti yahay umma bacatah intaa dabadeed baa ilaahay soo nooleeyey waa soo saaray waxaa loo jeeda waa soo nooleeyey qaala kam labiht qaala allah wuxuu ku yidhi kam labithta imise ayaad ku sugnayd xaaladdan hore ee geerida imisaad ku sugnayd qaola wuxuu idhi labistu yowman aw bacda yawm waxaan ku sugnaa maalin ama maalin wax ka mid aan ku sugnaa oo awda la yidhaahdo waa lishaki oo isagaa ka shakiyey ama la yidhahdo awdu waa lilidraab labistu yowman maalin baan ku sugnaa aw bacda yowm bal bacda yowm daa maaline maalin wax ka midaan ku sugnaa qaala bal labista mi'ata caamin faandur ilaa tacaamik qaala allah waxau yidhi bal labista waxaad ku sugnayd geeridaas mi'ata caam boqol sannaad ku sugnayd faandur ilaa tacaamik faandur eeg ilaa tacaamika cuntadaada inta ka ahaatay eego fiirso wa sharaabika iyo sharaabkaaga eeg sharaabkii aad cabbaysana eeg lam yatasannah xaal aanu isbeddelin madkuurkaa la soo sheegay ee khidaagaaga ahi ama xaalaanu sharaabkaagu isbeddelin wandur ilaa ximaarik wandur eego u fiirso ilaa ximaarika dameerkaaga intii ka ahaatay walinajcalaka aayatan linnaas ay facalnaa daalika litaclama sidaa waxaanu u samaynay si aad u ogaato walinajcalaka iyo si aanu kaaga yeello litaclama dalik si aad arrinkaa u ogaato walinajcalaka iyo si aanu kaaga yeelno aayatan linnaasi calaamad yacni markaa dadku wax ku gartaan oo bacsiga ay u deliishadaan oo ku gartaan in bacsigi iyo soo ku jiro oo xaq yahay wandur ila alcidaam wandur eeg baa allah yidhi ila alcidaami lafaha intii ka ahaatay eeg waa lafihii dameerka kayfa nunshizuhaa xaaluu sidee yahay baanu sare ugu qaadaynaa oo yani markaa sare u hinjinaynaa sare u qaadaynaa ay narfacuha uma naksuuha laxma intaa dabadeedna aan u huwinaynaa laxman hilib aan u huwinaynaa yani hilibkii baa sidii dhar yani markaa oo kale laga dhigay hmm. yani waa saan u soo noolaynaa laga tilmaamaya qira'a kaloo sabciya kayfa nunshiruhaa ay kayfa nuxyiiha saan u noolaynana marka labada qira'ana way isfasirayaan nunshizuhana ay narfacuhaa saanu marka u kor yeelaynaa sare ugu qaadayna lafihii baa markaysaa markaa iyagoo dameerkii u lafoobay oo hilibkii dhammaado oo haraggii dhammaado lafa cadcadi meeshii yaalli ayaa lafihii la qaadaya sare loo qaadaya markaasaa nolosha la soo gelinaya markaasaa hilibkii la saaraya markaasaa dabeedna noloshiio marba markaa in marka soconayso inay dhaqdhaqaaqayso u arkaya ya falama tabayana lahu qaala aclamu ana allaha cala kulli shayin qadiir falama tabayana lahu markay u caddaatay kayfiyada allah u nooleeyey yani markaa dameerkii qaala waxa uu yidhi aclamu waxaan ogahay ana allaaha inuu allaah calaa kulli shayin qadiir wax walba allah inuu awood badan yahay oo awoodaayo oo shay kastoo suuragal ah allah inuu qadiir ku yahay baan ogahay buui oo yaqiinsanah mawdican allah wuxuu inoogu sheegayaa labadan aayadood laba arrin oo cajiib ah mid waxay ku saabsan tahay nebi ibraahim gaalkii la dooday oo allah kula doodaayey waa gaal sheeganaya ilaahnimo sheeganaya culammadu waxay ku sheegaan namruud bay ku sheegaan laakiin magacu muhim maaha laakiin agsarka mufasiriintu waxay ku sheegaan inuu namruud ahaa qur'aankana laguma sheegi inu namruud ahaa wakada axaadiista nabiga sala allahu alayh wasalam sixaaxa ana xasaba cilmina kuma soo aroorin in magaciisa namruud laodhan jiro qasaska qur'aankana waxaa lagu gaabsadaa mawdic alcibra muhim ma aha magaciisa in markaa la odhan jiray magaca ama magac kale in la odhan jiray muhim maaha muhim waxa ah qisada markaysagaa yacni mawdicu alcibra qisada lafteeda gaal ilaahnimo sheeganaya oo inuu wax nooleeyo oo wax dilaayo sheeganaya oo ilaahnimo sheeganaya ayaa wuxuu la dooday nebi ibraahim buu la dooday mulkiga ilaahay siiyey boqor buu ahaa ninkaasioo mulkiga ilaahay siiyey ayuu ku kibray oo cantaray oo nicmada ilaahay ka abaal ka daray markaasaa sidii fircawnba ilaahnimo u sheegtay isaguna ilaahnimo sheegtay markaasuu nebigii ilaahay iyo khaliilkii ilaahay oo nebi ibraahimuu la doodayaa markaasaa ibraahim markuu ku yidhi rabbiya aladii yuxyii wa yumiit rabbigay waa ka wax nooleeyo waxna dila nolosha iyo geeridaba ka keenee bixiyo weeye ayaa wuxuu yidhi ana uxyi wa umiit amba waxbaa nooleeya waxna waa dilaa culammadu waxay yidhahdaan laba jeelka ku jiray oo xidhnaa oo dil ku xukunnaa ayuu soo saaray markaasuu midna sii daayoo cafiyey midna kurka ka jaray markaasuu kaana waaniga dilay kaana waaniga nooleeyey waana mukhaalata laakiin dadka wax magaratada waa arrinuu ku qaldi karo dee allah waxaan noolayn buu nolol geliyaa oo nooleeyaa laakiin isagu miyuu nolol geliya maya noloshii ilaahay siyuu u baaqi yeelay laakiin wax aan noolayn nolol ma gelin oo ma soo noolayn idan ma ahya dilitaankanna sabab bes buu ahaa isagu waxa weeye sabab buu ahaaye yacni markaa xaqiiqatan dee malakul baa dilayey biamrin min allah ajashiisaana dhammaatay biamrin min allah baana lagu dilay isaguna waxaa mujaradu sababin laysa ila laakiin muqaaladada noocaasa uu sameeyey waa mid wax magaratada ku qaldi karo nebi ibraahim tii maadaama dee cinaadkiiyo madaxadayga uu samaynaayo iyo muqaaladada uu samaynaayo maadaama dadkii laga yaabo inay hore markiiba u fahmin hadduu sharxo wuxuu uga leexday min daliilin waadixin ilaa daliilin awdax daliilkii waadix ahaa markii hore uu u sheegay wuxuu uga weecday daliil kale oo ka caddaan badan marka tani ma noqonayso inqitaac culammadu markay ka hadlayaan aadaabu albaxsi waalmunaadara waxay yidhaahdeen masale marka laga hadlaayo haddii masaladii laga baxo masale kale loo baxo waa inqitaacoo qofka in xujada laga guulaystay bay ku tusinaysa laakiin tani waxay ku saabsan tahay isla afcaashii ilaahay waa isla mas'aladii mar labaadkana mukhaaladada uu sameeyey mid aanu ku samayn karin oo ka waadaxnimo badan buu keenay saas aawadeed ta noocani markaa tay culammadu diidi jireen maaha alintiqaalu min daliilin waadixin ilaa awdaxa minhu oo isla mawduucii ah way afcaal ullah bay mid walba ku saabsantah rabbiy aladii yuxyii wa yumiit wa afcaal ullah fa ina allaha yaatii bishamsi min almashriqi faatii biha min almaghrib wa afcaal ullah waa isla marka waxa mawduuci wey wuxuu idhi allah qoraxda wuxuu ka soo saaraa beri bal adigu berri waxaad ka soo saartaa galbeed ka soo saar mukhaaladoodii ma samayn karo ma samayn karo fa buhita aladii kafar waxa wareeray kii gaaloobay baa wareeray inqaac xujadii waa laga qaalib noqday waxay noqotay inaanu markaysaa yani markaa dooda aanu sii wadi karin wallahu laa yahdi alqawma adaalimiin ilaahay ma hanuuniyo dadka daalimiinta ah su'aal dad fara badan oo daalimiina ah ama gaala ah ayuu ilaahay soo hanuuniyaa markaasay islaamaan marka maxaa looga jeedaa wallaahu laa yahdi alqawma aldaalimiin jawaabtu waxay tahay waxaa looga jeedaa gaalada ama daalimiinta allah u ogaa inay gaalnimadaa ku dhimanayaan oo aynay ka toobad keeni doonin oo aynay ka noqon doonin kuwa allah sidaa ku ogaa ma hanuuninayo ama daalimiinta waa allah ogaa iyo gaalada allah u ogaa inay hanuuni doonaan oo toobad keeni doonaan kuwa allah waa hanuuninaya idan laa ishkaal aw kaladii mara calaa qaryatin wa hiya khaawiyatun calaa curuushiha qiso labaad baa laynoogu sheegay aayaddan labaad qisadaa labaad waxay ku saabsan tahay nin saalixa oo wanaagsan baa wuxuu soo maray meel magaalo ah oo dadkeediina halaagsameen magaaladii ama qaryadiina ay duntay oo wax markaa ku nooli aynay jirin iyadiina dhismayaasheedii waa dunsan yihiin gidaaradii baa soo dumay saqafyadii baa soo dumay gidaaradiina waa ka soo dul dhaceen markaa gidaarradu waxay dul saaran yihiin saqafkii oo ka hooseeya wa hiya khaawiyatun calaa curuushiha gidaarradii waxay ku soo dul dhaceen saqafyada saqafkii oo ka hooseeyo dumay baa gidaaraduna ka soo daba dhaceen markaasuu wuxuu yidhi isagoo la yaabsan annaa yuxyii haadihi allaahu bacda mowtiha siduu ilaahay u noolaynayaa tan markay dhimatay dabadeed siduu u noolaynaya inkaaru qudrada ilaahay inkiraya ma ahayn laakiin nowcan maa waa tacajub uu la yaabsan yahay ama waxa weeye markaa xoogaa in baciid ay la tahay iyadoo ilaahay qudradiisa qirsan yahay ayuu hadalkan yidhi dabeedna tusaalihii isaga ayaaba laga dhigay ninkaasi dameer buu watay oo rakuubkiisa ahaa cunto la cuno iyo sharaab la cabbana waa watay muhim maaha culammadu waxay tacyiininayaan ay leeyihiin sallad noocan u wato waxay waxaasi ugu jireen tiin iyo cinab iyo kada ama wax la mida iyo sharaab noocaan u watay iyo wax la mida muhimmaddu waa maxay waa inuu cunto iyo sharaab watay bisarfi nadar can nawciyatiha mawdic libra lagu gaabsadaa isagii waxa weeye waa geeri baa loo keenay wuu dhintay dameerkiina geeri baa loo keenay isaguna waa dhintay sharaabkii cuntadiina iyagana halkii bay yaalleen boqol sano waa qarni muddo boqol sano ah ayay sidaa ku sugnaayeen boqolkaas sano ee geerida ay ku sugnaayeen sharaabkii iyo cuntadiisii way dul taallay ismanay beddelin may qallalin may xumaan ismay bedelin ilaahay baa xafido sidii ku ilaaliyey waxaad mooddaa hadeer in la dhigay bacda mi'ati sana boqol sano dabadeed baa la soo nooleeyey isagaa la horraan nooleeyey yaa dabeedna markaasuu ilaahay weydiiyey oo ku yidhi intee aad ku sugnay yani marka xaaladan ama geeridan markaasu ama maalin ama maalin qayb ka midaan ku sugnaa hadda waa boqol sano aw bacda yowmin culamada qaarkood waxay yidhaahdeen gelin hore ayaa marka geeridani ku dhacday iyadoo marka waxa weeye ay marka casar gaaban tahay oo qoraxdu ay dhici doonto baana la soo nooliyey dabeedna wuxuu is saaka ayaad markaa ama barqadii ayaa markaa xaaladani ku haleeshay iminkana waa lagu soo nooliyey waa bacda yowm dameerkii oo la foobay oo aan wax hilibi saarayn oo lafa cadcad ah baa halkan yaalla markaasaa lagu yihi boqol sanaad geerida ku sugnayd mi'ata sana kadib baa waxaa la yidhi waxaad eegtaa bal hadda cuntadaada iyo cabbitaankaagana eeg isma bedelin wallahu calaa kulli shayin qadiir eeg baa layihi dameerkaaga saan u noolaynayno dameerkii isagoo arkaya ayaa lafiisii sare loo qaaday markaasaa hilibkii la saaray markaasaa noloshii la soo geliyey markaasaa markaa marba inta dhaqdhaqaaqaysu arkayey ilaa sidiisii lagu celiyey waxaa loogu talagalay isaguna inuu ku cibro qaato bacdu ahlicilm waxay u deliishadeen karaamaat ruux dhintay in la soo nooleeyey oo saalix ah yani karaamaat alawliyaagay gelaysaa bay yidhahdeen ibnu cuthaymiin fawaaiddu kala baxaayo waxaa ka mida ah isbaatu karaamaati alawliyaa ayaa ka mida ah. walinajcalaka aayata linnaas waa aaya cala albacth bacsigii buu daliil u yahay oo sida allah u soo nooleeyey ninkaa saalixa markuu geeri u keenay dabadeed uu soo nooleeyey saasoo kalea dadku markay dhintaanna allah u soo noolayn doonaa sidaasaa dadku markay dhintaanna allah u soo noolayn doonaa yowma alqiyaama yowma albacsi uu soo saari doonaa marka waa daliil cala albacsi bacsigiibu daliil markii arrinkaasi u caddaaday sida allah u soo nooleeyey qaala aclamu ana allaha calaa kulli shayin qadiir waxaan ogahay buu yidhi oo yaqiinsanahay inuu allah wax walba awoodo oo markii hore miyuu shakisnaa may ma shakisnayn laakiin cilmigiiyo yaqiintu way korodhaa oo waxaa kala jira cilmu cilmulyaqiin iyo caynu lyaqiin iyo xaqulyaqiin wa alaau maraatib cilmulyaqiin waa shay qofku garanaayo hubo inay sidaas tahay laakiin indhihiisa kuma arag iminka bacsi ama qiyaama inuu jiro waa yaqiinsannahay haddana bacsigii maynaan arag nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu jiray waa yaqiinsannahay laakiin waxaynu haynaa cilmu lyaqiin cilmulyaqiin baynu haynaa hadda ma arag waxaa kale jira cilmulyaqiin iyo caynulyaqiin eh, caynulyaqiinku waa maxay wuxuu hubay markuu arkaba waa caynulyaqiin weeye masalan muslimiinta dhammaantood waxay aaminsan yihiin magaalo maka la yidhaahdaa oo kacbadu ku taallaa inay jirto muslimiintan aragi waxay hayaan cilmulyaqiin aqoontii yaqiinta ahayd bay ku aaminsan yihiin dadka arkay waxa iyaga u kordhay caynulyaqiin oo indhaha bay ku arkeen dadka muddo badan ku noolaa kacbada markaysaa waxaan yacni muddo badan ku dawaafay ama taabtay ama xajur aswad kaba dhunkaday iyagu waxay hayaan xaqulyaqiin waa saddex martaba kalaa sawfa taclamuun yani waxa weeye waa ogaan doontaan baa lii ya kalaa sawfa taclamuun uma kalaa sawfa taclamuun taclamuuntaas waxaa laga tilmaamayaa waa cilma alyaqiin cayna alyaqiin latarawunnahaa cayna alyaqiin latarawunna aljaxiim uma latarawunnahaa cayna alyaqiin waa caynu lyaqiinki waa arki doontaan weyi inay naari jirto inay janna jirto hadda waxaynu haynaa cilmu lyaqiin laakiin aakhiro marka la tago ee jax'ima la arko ee jannada la arko marka la arko waxaa la helaya cayn alyaqiin yaqiintii aragtida ahayd ee marka waxa weye ishii yaqiinta bimacnaa yacni in indhaha lagu arko oo caynulyaqiin ah waa ru'ya bilcayn baa la helaya laysa alkhabaru kalmucaayana nebi muuse calayhi asalaam waxaa loo sheegay qowmkiisii inay lumeen wa adallahum saamiriy saamiriina lumiyey laakiin marka hore loo sheegay waa yaqiinsaday waayo waa khabarullah ha yeeshee alwaaxdii ma tuurin markuu u yimi qowmkii oo dibigii caabudaya markuu u yimi oo indhihiisa ku arkay cadhadiisi waa sii weynaatay miyaanu markii horeba xaqiiqsan may markii horeba waa xaqiiqsaday laakiin markii hore waxay ahayd cilmulyaqiin bay ahayd marka dambena waa caynulyaqiin nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laysa alkhabaru kalmucaayana khabarku lama mid aha yacni markaa sida waxa la arkayo lama mid aha yacni warka lagu sheego iyo aragga markaa waxa isku mid maha ya yacni aragga isku mid maha dabeedna misaalkaasaa nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam misaalkaas ayuu sheegay oo uu yidhi yacnii nebi muuse calayhi salaam markii loo sheegay qowmkiisii inay markaa lumeen oo saamiri lumiyey muu tuurin marka alwaaxdii laakiin markii waxa weeye uu yimiye uu arkay iyagoo dibigii caabudaya cadhadiisii waa badnaatay alwaaxdiina waa tuura min shiddati alghadab sida cadhadu u darnayd daraaddeed ya marka kalaa low taclamuuna cilma alyaqiin marka cilma alyaqiin iyo cayn alyaqiin iyo xaqu lyaqiin ina haada lahuwa xaqu lyaqiin xaqulyaqiinku waa martabada markaa ugu sarraysa wey marka saddexdaa martabaa jira marka allah uu yidhi falama tabayana lahu qaala aclamu ana allaha cala kulli shayin qadiir yacni waxaa u kordhay caynulyaqiinkii weeye marka yaqiintii way korodhaa markii hore ma shakisnayna waa yaqiinsanaa laakiin marki hore cilmulyaqiin buu hayay markii dambena caynulyaqiin ayuu helay yaqiintiina waa ziyaadaysaa waana kordhaysaa allah waxau yidhi alam tara ila aladii xaaja ibraahiima fii rabbih alam tara ma ogtahay ila aladii kii xaaja la dooday jaadala la dooday ibraahiima ibraahim fii rabbihi rabbigii kala dooday yacni towxiidka rabbigii iyo diinka rabbigii ayuu kala dooday lian aataahu allaahu lmulk wuxuu la dooday in allah mulki siiyey daraaddii buu ula dooday yacni nicmada ilaahay uu ka abaalka darayaa kibiruu kibraayo daraaddii oo nicmada ilaahay ka abaalka darayo ayaa u sababay inuu nebi ibraahim la doodo oo allah uu inkiro ninkaa gaalka waxaa u sababay kibirka nicmada ku kibray xamalahu bataruhu binicmati illaahi waxaa ku xambaaray oo u saabay bataruhu kibirkiisa uu ku kibray binicmati illaahi sababta nicmada ilaahay uu ku kibray calaa daalika taas ayuu marka u saabay wa huwa namruud ninkaasna wuxuu ahaa baa la yidhi namruud ayuu ahaa saasay kollay culammada badankoodu ay markaa yidhaahdaan id qaala id badalun min xaaja id waxay beddel ka tahay xaaja ayay beddel ka tahay xaaja ayay beddel ku tahay waxaa kollay fiican in la yidhaahdo alladii xaajay beddelu ishtimaal ka tahay alladii xaaja bay beddelu ishtimaal ka tahay ama la yidhaahdo bedel maahee daraf waxay u tahay xaaja labadaa weji ayaa jira culammada qaar waxay maraan inay xaaja daraf u tahay wuxuu ibraahim la dooday id qaala ibraahiimu goortuu ibraahim uu yidhi ayuu la dooday zamankaasuu la dooday oo daraf looga dhigo xaaja wejiga labaad waxa weeyaan in la yidhaahdo alladii xaaja ayaa laga beddelaya wa badelu ishtimaal oo macnuhu wuxuu dhacayaa alam tara ila aladii xaaja ibraahiima fii rabbi kaa ma og tahay ma ogtahay id qaala goortuu yidhi ma og tahay ibraahimu ibraahim uu yidhi marka cala haada marka leha waa bedelu ijtimaal bay ka tahay aladii xaaja ma noqonayso yani marka id yani darf ma noqonayso waxay noqonaysaa mafcuulu bihi inay noqonayso ya ay noqonayso yani marka isimkii majruurkaa yani xarfu jarka in lagu gaadhaayo yani ilaa waqti qaala yani wakhtiguu yidhi ibraahim yani markaa ma ogtoo cilmigaagu ma ku dhammaada macnuhu dhacay id qaala badalu min xaaja xaaje ayuu bedel ka tahay wuxuu u jeedaa alladii xaaja ayay beddel ka tahay badelu ishtimaal id qaala goortuu yidhi ma ogtahayoo cilmigaagu ma ku dhammaaday ibraahimu ibraahim uu yidhi looma jeedo zamankaa gudihiisa yacni markaa in laga tilmaamaayo ee waxa laga tilmaamaya zamankaas yacni markaa warkaa cilmigaaguma gaadhay oo zamankaa ma ogta id qaala goortuu yidhi ma ogtahay ibraahimu ibraahimuu yidhi wejiga kale waxa weeye waa awdax waa in la yidhahdo alam tara iladii xaaja ibraahiima fii rabbi ma og tahay cilmigaama ku dhammaaday kii ibraahim la dooday rabbigii kala dooday inuu allah mulki siiyey daraaddiina ula dooday id qaala goortuu yidhi la dooday goortuu yidhi ibraahiim la dooday ibraahiimuu ibraahim yidhi wuxuu la dooday lammaa qaala markuu yidhi yacni markaa gaalkii lahu ibraahiimuu ku yidhi man rabbuka rabbigaa waa kuma alladii kaasoo tadcuuna ilayhi aad noogu yeedhayso markaa ibraahim goortaba soo hadalkan odhanaya ibraahim uu yidhi rabbiya aladii yuxyii wa yumiit rabbiya rabbigay aladii kii weeye yuxyii wax noolaynaya wa yumiitu wax dilaya yakhluqu alxayaata waalmowta fi alajsaad ku abuuraya nolosha iyo geeridaba jidharka ku abuuraya oo shaanigiisu yahay inuu waxna nooleeyo waxna dilo qaala wuxuu yidhi gaalkii huwa yacnii kaa dooday ee ibraahim la doodee gaalka baa wuxuu yidhi faacilkii huwuu noqonayaa wuxuuna u noqonayaa aladii xaaja ibraahiima ana uxyi wa umiit ana uxyi anigu waxbaa nooleeyaa wa umiitu waxna waa dilaa bilqatli waalcafwi canhu waxaan ku dilaa bilqatli dil aan dilaayo ayaan cid geeri ugu keenaa waalcafwi canhu waxaanan ku nooleeyaa cafin aan cafinaayo oo kaan doono nolosha aan u daynayo aan dilka ka cafinaayo wa dacaa birajulayni laba nin buu u yeedhay oo faqatala axadahumaa midkood buu dilay wa taraka alaakhara ka kalena waa ka tegey isagaa nololi ku sugnay inuu nolol geliyey ma aha noloshii ilaahay uu siiyey shakhsiga ayuu u daayey laakiin isagu nolol uma keenin falammaa ra'aahu habiyan markuu ibraahim arkay ninkan falammaa ra'aahu markuu ogaaday ninkan ibraahiim damirka ninkiibuu u noqonayaa gaalka ahaa abiyan abi inuu yahay mid ah, nacasaan waxba fahmayn inuu yahay markuu sidaa ku ogaaday oo ru'yada aad ku fasirto cilmi habiyanna aad ka dhigto yani mafcuulkii labaad ama falamaa ra'aahu markuu arkay oo ru'yo basara lagu fasiro abiyan xaaluu yahay habiyan markaa la xaaleeyo ru'yatulbasar haddii lagu fasiro qaala ibraahimu ibraahimu wuxuu yidhi muntaqilan ilaa xujjatin awdaxa minhu xaalu u guuraayo xujo ka caddaan badan tii hore fa ina allaha yaati bishamsi min almashriq fa ina allaha allah yaati bishamsi qoraxda ayuu keenayaa min almashriqi bari ayuu ka keenaya ka soo saaraya fa'ti biha adigu ka keen qoraxda anta adigu min almaqhribi galbeed ka keenoo berri galbeed ka soo saar miyuu ka soo saari karaa maya kama soo saari karo fabuhita aladii kafar waxa wareeray kii gaaloobay taxayara waa wareeray wadahisha waana wareeray wallaahu allah laa yahdi ma hanuuninayo alqawma aldaalimiina duulka daalimiinta hanuunin maayo bilkufri kufriga daalimiinta ku noqday oo dulmigii weynaa ee gaalnimada ahaa ku sugan ilaa maxajati alixtijaaj yacni marka waddadii xujada iyo daliishadka saxda ah waddadeeda ku hanuunin maayo yani wuxuu samaynaya waa mukaabaro iyo cinaad wey iyo madaxdayn iyo jikaar cidduu ilaahay ogaa inay gaalnimo ku dhimanaysana ilaahay kuma soo hanuuninayo islaamnimada macnahaasina waa ku sugan yihin aw kaladii mara calaa qaryatin wa hiya khaawiyatun calaa curuushiha aw ra'ayta ama ma ogtahay kaaladii ay mila aladii kii oo kale ma og tahay mara calaa qaryatin magaalo soo maray culamada qaar waxa weeye kaafka waxay u daynayaan sideeda wa asal bay leeyihiin bacdu ahlicilmina waxay leeyihin kaafku waa masiida litawkiid tawkiid baa loo ziyaadiyey waana sida mufasirku marayo yani jalaaldiin asuyuud waa siduu marayo aw kaladii aw ra'ayta kaladii ay aladii kii ma aragtay ama kii ma og tahay alkaafu zaa'idatun kaafku waa masiida litawkiid tawkiid baa loo siyaadiyey inay macna faa'iideynayn ma aha waxaa laga tilmaamayaa macno caam oo tawkiida mooyaane macno khaasa faa'iidayn mayso ama asal laga dhigo oo kaafka la yidhaahdo waa macna mila ayay macno tahay aw kaladii aw ra'ayta sifata aladii kii sifadiisa ma og tahay ama ma aragtay marra calaa qaryatin magaalo soo maray hiya baytulmaqdis magaaladii uu cayimo wuxuu ihi waa baytulmaqdis weeye markaa sida mashhuurkae caanka ah waxaa lagu sheegaa baytulmaqdis inay ahayd aqwaal kalena waa jirtaa laakiin mawdicu alcibra inay qaryo ahaydun waa kifaaye ah dunsan raakiban calaa ximaarihi wuxuu soo maray xaaluu dameerkiisa saaran yahoo rakuub ka dhigtay dameerkiisa yani markaa fuushan yahay oo dul saaran yahay wa macahu sallatu tiinin wa qadaxu casiir wuxuu soo maray walxaal macahu la jirkiisa u ahaaday sallatu tiinin midhaha tiinka la yidhaahdo sallad ah oo salladdu marka ay ugu jiraan tiinkaasi iyo wa qadaxu casiir iyo weel marka waxa weeye casiir ugu sugan yahay sharaab la cabbaa noocu doonaha noqdo wa huwa cusayrun cusayr weeye yani nin saalixa oo reer banu israa'iil culammadoodii ka mida baa cusayr la odhan jiro marka badanka culammadu isagay ku sheegaan bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen khadir buu ahaa yani magacyo kaloo lagu sheegayna waa jiraan laakiin muhim taasi maaha laakiin badanku waxay ku sheegaan inuu ahaa cusayr waana sida saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo taabiciinta qaarkood laga soo wariyey bacdu saxaabana laga soo wariyey oo cali iyo ibnu cabaas ay ka mid yihiin taabiciinta qaarkoodna ay yidhaahdeen sida xasan iyo qataade iyo suddi iyo jumhuurka mufasiriintuna ay sheegaan marka markii dambe la soo nooleeyey boqol sano dabadeed wuxuu yimi isagoo dee da'diisii yar tahay oo yacni marka garhkiisuba madow u badan yahay ama madow yahayba markaasaa ubadkii uu ka tegey boqol sano uu ka maqnaa oo qaarkood boqol iyo dheeraaddii ay jiraan ya oo gaboobey oo kuway sii dhaleen ay gaboobeen ayuu yimi markaasuu de cusayr baan aha yani saasay markaa soo arooriyeen haakada markaasaa loo qaadan waaye waa la hubsaday markii dambe daad markaysa markaa calaamaadkii waxaa lagu arkay inuu isagii wa hiya khaawiyatun calaa curuushiha wuxuu soo maray qaryada walxaal hiya khaawiyatun ay duunsan tahay saaqidatun calaa curuushihaa saqafyadeeda korkeeda ay ku duunsan tahay bacdu cilmi mawdican oo kale nakiradu iyadan taksiis qaadan yacni waxaa dhacdaa in marka jumladan oo kale lagu xaalayo xaal loo laqbayo oo waawga yidhahan waawul xaal marka xaala naadiray ku xambaaraan culamada qaarkood bacdu cilmina waxay ka dhigaan sifa maadaama nakiradu wax takhsiisa aynay haysan waa yahay qaryadana lama macrifayna waa la nakiriyey wa hiya khaawiyatun calaa curuushiha iyada oo qaryadaasi ay dunsan tahay saaqitatun ay dunsan tahay calaa curuushiha saqafyadeeda korkeeda ay ku dunsan tahay suquufiha curuushta waxaa loo jeedaa saqafyada suquufiha saqafyadeeda korkeeday ku dunsantao gidaarradii waxay ka koreeyaan saqafkii lamaa kharabahaa bukhtunasar markuu qaryadaa markaa kharribay gaalkii bukhtunasar la odhan jiray ayaa kharribay saadku waa shadiin yacni waa gaal markaysa markaa yacni xasuuqay dadkii reer banu israa'iil la xasuuqay qaryadana kharribay qaala annaa yuxyii haadihi illaahu bacda mowtiha qaala wuxuu ihi annaa yuxyii ay kayfa yuxyii siduu u noolaynayaa annaa yuxyii kayfa yuxyii siduu u noolaynaya haadihi tan allaahu allah siduu u noolaynayaa bacda mowtiha geerideedii dabadeed wuxuu sidaa u yidhi isticdaaman liqudratihi tacaalaa weynaysad uu weynaysanaayo aawadeed ilaahay awooddiisa uu arrinkaa awoodaayo maaha inuu inkiraayo laakiin waa yani marka waa la weynaydoo yani nooc markaa istibcaada ku jiray inuu soo nooleeyo inuu fogaysanayo oo shayu la weyn ay tahay isagoo haddana yaqiinsan allah wax walba inuu awoodaayo fa amaatahu allahu allah waa dilay yacnii geeri buu u keenay wa albasahu geeridii wuxuu ku sugnaysiiyey mi'ata caam boqol sano wa albasahu muxuu u qadaray wuxuu u qadaray ma aha geerida wuxuu ilaahay dilayey boqol sano waayo geeridu waxay ku dhacaysaa fii laxda ilbiriqsay ku dhacaysa laakiin waxaa laga tilmaamayaa mawdka inuu ku sugnaa boqolka sano marka culammadu falabisa ama wa albasahu ama falabisa ayay qadaraan labada mid ahaan boqol sano geerida ku sugnaa ama wa albasahu wuxuu ku sugnaysiiyey geerida mi'ata caamin boqol sano uma bacasahu intaa dabadeed baa ilaahay soo nooleeyey waa soo saaray waxaa loo jeeda waa soo nooleeyey axyaahu waa soo nooleeyey liyuriyahu kayfiyata daalik suu ilaahay u tusiyo yacni sida allah u soo nooleeyo cidda dhimatay qaala tacaala lahu allah wuxuu ku yidhi kam labista imisaad ku sugnayd makasta ama makusta hunaa halkan imisaad ku sugnayd makusa iyo makasa waa laba yacni markaa luqa ahaan labadaba waa saa'iq qur-aankana labadaba waa la akhriyey waa laba qira'o sabciya famakasa iyo famakusa waa laba qira'o sabciya kaafku inuu godan yahay inuu kordhigayo kam labista ay kam makasta hunaa imisaad halkan ku sugnayd qaala wuxuu uhi labistu yowman waxaan ku sugnaa maalin aw bacda yowmin ama maalin wax ka midaan ku sugnaa ay tahay awdu lishaki ama awdu tahay lilidraab oo intuu markii hore maalin yidhi dabeedna inuu markaa arrinkaa haddana ka noqday oo uu yidhi maya waxaan ku sugnaa maalin wax ka mid a ah. liannahu naama awala nahaari maxaa yeelay wuxuu seexday maalinta qeybteedii hore gelinkii hore ayuu seexday faqubida naftaa laga qabtay wa uxiya waxaa la nooleeyey cinda alguruub markii qoraxdu dhacaysay agteeda fadanna annahu yowmu nnawm dabeedna wuxuu mooday maalintan inay tahay maalintii uu seexday inay tahay daahirka cibaaradu tilmaamayo kaannahu uu leeyahay isagoo hurdaan nafta laga qabta qaala bal labista mi'ata caam waxaad ku sugnayd boqol sano ayaad ku sugnayd fandur ilaa tacaamik cuntadaada eeg attiini tiinkii eeg ama tiin ha ahaado ama wax kale ha ahaado wa sharaabika sharaabkaagana eeg alcasiir casiirku waxa la tuujiyaa la yidhaahdaa haddii ashyaada markaysa waxa midhaha ah la tuujiyo oo la miiro waxa la yidhaha casiir noocu doona ha noqdo ama liin ha noqdo ama cinab ha noqdo ama markaa ashyaa kale ha noqdo alla wixii la miiro la tuujiyo ayaa waxa la yidhaahdaa casiir baa la yidhahda lam yatasanah xaal aanu isbedelin eeg jumladani waa xaaliya marka laba shay baa la soo sheegay kee laga xaalaynaya culamada qaarkood waxay majmuucooda laga xaalaynaya waayo isku khidaa weeye kaannahu shay waaxida uu yahay oo sharaabku waa kii lagu cabbaayey cuntada lagu yani markaa lagu qaadanayo oo mar baa la wada isticmaalayo ama ka dambe loo celiyo culamada qaarkoodna waxay midna waa loo celinaya midna waa loo qadaraya fandur ilaa tacaamika lam yatasanna wa sharaabika lam yatasanna marka waxa weye mid baa loo qadaraya fandur ilaa tacaamika cuntadaada eeg lam yatasanna xaalaanu isbedelin eeg wa sharaabika sharaabkaagana eeg lam yatasanna xaalaanu isbedelin eeg lam yataghayar maca tuuli zamaan aanu isbedelin iyadoo wakhtigu dheer yahay lala qabo walhaau qiila aslun haada lam yatasannah waxaa la yidhi asal weeye waa la yidhi min saanahtu waxaa laga keenay saanahtu baa laga keenay wa qiila waxaa yacnii ha'dii aamuska loo soo jiidanayay marka shayga laysku taagaayo ha usaktigii weeyaanna waa la yidhi oo asal ma aha oo saanaytu baa laga keenay yacnii sanawaat marka la sheegaayo sanawaat iyo sanahaatba waa la yidhaahdaa marka haddii la yidhahdo haadu waa asal sanahaat marka la yidhaahdo haadii asalka ahayd baa markaysaga laga tilmaamaya marka saanahtu yacni marka saanaytu la yidhaahdana haadu inayna asal ahayn baa lagu soconaya labada weji way jiraan labada weji way jiraan saas aawood baa sanawaat iyo sanahaat ba loo yidhahdaa carabi ahaan laakiin qur'aanka sanawaatum baa ku yimi wa qiila lisakti saktina waxa weeye waa la yidhi sakti bay u sugnaatay ti aamuska saanaytu sanadaan ku macaamilay haddii la yidhaahdo tasanahat inakla yacni sanawaad baa u yimi weeyaan wa fii qiraa'atin qiraa'o kale waxaa ku sugnayd bixadfiha haada in la xadfo qoraa'u sabcaha qaarkood waxay akhriyeen haada in la xadfo oo cinda alwasli la xadfo laa cinda alwaqfi waa la ysla ogol yahay cinda alwaqfiga qoraa'u sabcuhu in markaa haada la sugayo marka la ysku taagaayo laakiin waxay isku khilaafeen cinda alwasli marka la xidhiidhinaayo ayaa quraa'u sabcaha qaarkood waxay akhriyeen biduuni biduuniha bay akhriyeen ya lam yatasanna wandur ilaa ximaarik sida ay akhrinayaan waana sida xamse iyo kisaa'iya ay akhriyeen laakiin waqfiga way waafaqsan yihiin in waxa weeye la akhrinayo laakiin quraada badankoodu waqfan wa waslan haada waa akhrinayaan wandur ilaa ximaarik eeg dameerkaaga intii ka ahaatay kayfa huwa sidee buu yahay fara'aahu meytan wuxuu arkay xaaluu bakti yahay wuxuu arkay xaaluu bakti yahay wa cidaamuhu biidun taluuxu wuxuu arkay iyada oo walxaal cidaamuhu lafihiisu damiirka lafihiisu biidun ay cadcaddahayoo taluuxu ay markaysaa wirwidhayso caddaan ayay markaa la wirwidhayso facalnaa dalika litaclama sidaa waxaan u samaynay si aad u ogaato saanu u noolayno waxa dhintay walinajcalaka iyo si aanu kaaga yeelno aayatan calaamad yacni markaa tusinaysa dadka cala albacsi bacsiga tusinaysa linnaasi dadka aanu kaaga yeelno calaamad yani markaa tusinaysa bacsiga ama aayaddaasoo linnaasi dadka u sugan wandur eeg ilaalcidaami lafaha intii ka ahaatay waa lafihii dameerka min ximaarika calay lafahaasi markaa dameerkaaga ka mid ahaadee kayfa nunshiruhaa waa qiraa'a kale nunshizuhaa iyo nunshiruhaa qiraa'ada u asalka ah jalaalaynka waa innagii soo sheegnay inay ahayn qiraa'ada caasim ee haaliban qiraa'ada abu camar baa u asala oo matniga ugu qoran marmarna qiraa'aadka kale qaar ka mida u baxaa naaficoo kale ayuu waqtiyada qaar u baxaa laakiin waxaa u haaliba abi camar caasim marnaba ha u firin waayo wakhtigii suyuuti joogay yacnii qiraa'ada caasim masar lagama akhrin jirin abi camar ama naafic baa laga akhrin jiray markuu waxa weeyaan markaa dhintay suyuudi sanawaad dabadeed baa qiraa'ada caasim ay masar soo gashay in markaa si caadiya looga akhriyo waxaana soo waariday cumaaniyiintii soo waariday wandur eeg ilalcidaami lafaha eeg intii ka ahaatay lafihii dameerka weeyaane kayfa nunshizuhaa sidee baanu sare ugu qaadaynaa xalay sidee yihiin baanu sare ugu qaadaynaa qiraa'ada kale kayfa nunshiruhaa sidee baan u noolaynaynaa xalay sidee yihiin baanu noolaynaynaa nuxyiihaa aanu noolaynaynaa inshaarku waa noolayntii nuxyiiha bidami nuuni nuunka godaalkeeda xaal uu ku sugan yahay lafdigani nunshiruha wa quri'a bifatxiha waxaa la akhriyey nuunka kordhigiisana waa la akhriyey oo dee godan yahay nanshuruhaana waa la akhriyey min anshara wa nashara lugataani waxaynay kala yihiin min anshara anshara laga soo qaatay nunshiruhaa qiraa'ada marka yaxaan yacni nuunka godaysa waa anshara yunshiru nunshiru wa nashara qiraa'ada fatxinaysana nashara laga soo qaatay wa nashara yanshuru luqataani waa laba luqo laakiin waxaad garataa waquri'a markuu ku yidhi qiraa'ada fatxadu inay tahay shaaddah inay tahay qiraa'ada fatxadu waa shaaddo oo iyadu marka waxa ma aha yani tii qur'aannimo loo akhrinayay maaha wa fii qiraa'atin qiraa'o kale waxaa ku sugnay bidammiha nuunka in la godo wazaayi iyo za yacni markaa zadana la godo nunshizuha wazaayi nuxarikuha nunshizuha macnaheeduna waa maxay nuxarikuha waa dhaqaajinaynaa wa narfacuha saraan u qaadaynaa waida qiila inshuzuu fainshuzuu waxay noqonaysaa waxa weeye anshazahu yacni saru u qaaday weeye nashasa saru u hinqaday weeye marka waa laazim yado laakiin marka waxa weeye dee anshaza la yidhaahdo nunshizuha anshaza laga keenay hamzada tacdiia marka nuxarikuhaa bay la macno tahay waa dhaqaajinaynaa wa narfacuhaa saran u qaadayna uma naksuuha intaa dabadeed waxaanu huwinaynaa laxman hilib fanadara ilayha waa eego waa jalleecay wuxuu eegay waqad tarakabat xaalay markaa waxa isfuushay oo lafihi markaa iskoreen wa kusiyat la huwiyey laxman hilib wa nufika lagu afuufay fiihi gudihiisa alruuxu nafti wa nahaqa dabeedna waa ciyey oo waa dannaaniyey dameerki falamaa tabayana lahu markuu u caddaaday daalika arrinkaas kayfiyada allah u soo nooreeyey dameerkaas markay u caddaatay bilmushaahadati arag yani markaa ugu caddaatay aragtida uu arkay qaala waxa uu yidhi ninkii saalixa ahaa aclamu waxaan ogahay cilma mushaahadatin cilmi arag ah waa caynulyaqiinkii ana allaha calaa kulli shayin qadiir allah wax walba inuu awoodo wax kasta oo suuragal daatadiisa u ah allah qadiir inuu ku yahay yacni markaa ogahay waanu cilma almushaahada ku ogay cilmu mushaahada muxuu ugu qaydayaa dee markii horeba wuu ogaayo yaqiintaa waa hayee laakiin cilmu lyaqiin buu hayey markii hore markan dambena caynulyaqiin buu helay wa fii qiraa'atin qiraa' kale waxaa ku sugnayd iclam ana allaha calaa kulli shayin qadiir ogow marka calaa haada waxay noqonaysaa qaala inuu allah odhanayo laakiin wejiga hore maxay noqonaysaa inuu qaalada odhanaayo ninka saalixi odhanaayo qaala aclamu ana allaha cala kulli shayin qadiir qaala ay arajulu saalix huwa alrajulu saalix waxa uu yidhi aclamu ana allaha cala kulli shayin qadiir laakiin qiraa'ada kale waxay noqonaysaa qaala allah waxa uu yidhi iclam ogow ana allaha cala kulli shayin qadiir allah wax walba inuu awoodo ogow halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk